bsm اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh rb العaalمين slى اllه وsلم عlى nabiyina mxamedi وآlihi وصaxbihi أجmaعiin waxaan rabnaa maanta oo ay tahay bisha maanta oo ay tahay axad bisha shawaalkana ay tahay saddex iyo toban hijrada nebigana ay tahay kun iyo afar boqol soddon iyo labo eena ku aadan kow iyo tobanka bisha sagaalaad eh, maxaan ku idhaahdaa laba kun iyo kow iyo tobanka miilaadiga yaa waxaan doonaynaa biidni اllaahi tacaala inaan ka bilaawno meesha tan kitaabki yaraa ee al ajrumiya loo yaqaanay oo naxwada ahaa sidaan isugu dayna inshaa allahu tacaala dhowr kitaab oo naxwada ah oo isku xigto inaan duubno haddii ilaahay uu yidhaahdo marka mar kastaba waxa weeyaan ninka ustaadka waa inuu noqdaa naasix talaamiidta inuu wax bara uu doonayo siday u habboon tahay inuu ku baraarujiyo taasna waxaa ku haboon darsiga markuu bilaabanaya kitaabka in towjiihaad ninka ardayga la siiyo liannahu waxaa weyaa ninka ardayga wuxuu la mid yahay caruur yaroo socod baranayso waa aragtaa tilaabta markii la baray siduu u qaadayo waxbarashada ayaa ka adag socodka caadiga in la barto sidaas awgeed baa waxa weyaan waxaa muhim ah oo aan mar kastaba ku baraarujiyaa ardaygana wax baa laga rabaa ustaadkana wax baa laga rabaa ardayga waxaa laga rabaa marka hore in horta e, niyo inuu la yimaado camalkan inuu ilaahay dartii subxaanahu wa tacaala ula jeedo ee cilmigan uu baranayo ay tahay macnaheeda taxsiilu lcibaada cibaaday qeyb ka tahay in sida salaadii loo dukanaa iyadoo ficil loo qabta weeyaan waxaa ka horeeya cilmigii la baran lahaa culuumtan oo culuumul aala lagu magacaabo ama luqadhe waxay saacidaysaa in ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nebiga calayh salaatu wasalaam iyo aqwaal ahlilcilmi oo lay loo eh, maxaan ku irahdaa eh, eh, loogu talagalay in lagu fahma kitaabka ilaahay marka niyadaas waxa weeyaan bictibaaraat meeshaan markii la joogo niyadaas oo asaasiga ah oo fii kuli اculuum loo baahan yahay waa ustaadna waa laga rabaa ee maxaan ku iraa ardaygana waa laga rabaa niyada maanta muhimka meesha hadda ku ah waxa weeyaan ardayga go-aan inuu haysto oo ulajeedada naxwadi mahmaa kalafahu min thaman inuu naxwada barta go-aan adag inuu la yimaado oo macnaheedii ay tahay haddii duruuf iqtisaadiya ah ama fahmiga uu ku cuslaado ama waqtiga cariiri uu ku noqdo inuu hadhowti isaga inqiaacin oo marka horeba si kastoy xaalada tahay inuu wax bartay uu diyaar u yahay nebiga markuu yihi inama alacmaalu biاnniyaat wa inama likulli imriin maa nawa fii kuli mowduuci cilmi oo dhan waa soo wadagelaysa ardayga niyadaas haddii uu la yimaado ilaahayna wuu u barakaynayaa waxa oo culayska oo hor istaagana ilaahay wuu ka qaadaya marka niyadaas horta kow waa in la helo ilaahay waladiina jaahaduu fiina lanahdiyanahum subulana yani ilaahay dartiis haddaad naftaada mujaahada aad la geshid jidka aad doonaysa ilaahay wuu kuu fududaynaya jala jalaaluh marka nuqtadaas waxa weeyaan waa in la helo ninkii shaacirkaa inaad ka liidatid ma aha la astasilana الصacba aw udrika اlmunaa faman qaadat اlaamaalu ila lisaabirin wuxuu iri wax kasta oo culays a ah waan fududaysanaya ilaa aan ka gaaro yididiilkayga ilaa aan ka xaqiijiyo lianna waxaan ogaaday buu iri inaysan nin kasta wuxuu rabo uusan u hogaansamaynin ilaa inuu sabr la yimaado maahan isbiruu wa saabiruu sidaasaa la rabaa sabri iyo almusaabara labadaba waa lagaa doonaya marka waxaa la diidaya ardayga inay lugna bannaan u taalo midna ay halkan ugu dhex jirto kullama ay dhibaato yar soo waajahdaba uu ka insixaabaya sidaas waxaan ku arki jirnay annaga iyadoo xer xerlayaho wax la baranayaa waxaa la dhihi jiray naxwado boqol qofood yaa salaamto eh, mar kastaba laba qofood uu salaamka ka qaadaa waxaa saas loo leeyahay macnaa waa hadal oo ay ardada dhexdeeda samaysteen kitaabka markii la bilaabay waxaad arkaysaa dad badaniyaa soo fariisanaya indhahooda waxaad ka akhrisanaysaa bal sida wax loo akrinaya fiiri haddii ay wixii ay ku dhaadhacaan horena ugu soco haddii kugu adkaadaana iska isixaab ba haddaa ku geshid waxa weeyaan wixii way kugu adkaanayaan marka waxaad arkaysaa laba maalmood saddex maalmood kadib dadkii way sii yaraanayaan wa ficlan markii nihaayat alkitaab la joogo waxaa waaye afraad macduudiin yaa soo haray haddana kitaabkii markii la soo celinaya haddana sidii baa loo imaanaya markaa sidaas oo kale madica lilwaqti weeyaan ilaahay waqtigaasna wuu kula xisaabtamaya marka waxaa la doonayaa asaasan inay waxaan go-aan kaa yihiin inaad u sabartid nin faca wuxuu bartay adiga waad baran kartaa nin hooyadiisa soo caalima ay ma jirto wallahu akhrajakum min butuuni ummahaatikum لا taclamuuna shay-an yaa ilaahay uu yidhi laakiin hooyada hooyadii calooshiina ilaahay oo caloosheeda yuu idinka soo saaray adinkoo waxba garanaynin laakiin aayadda waxay tihi وجعل لكم السمع والأبصار walafidata لعلكم tashkuruun macnaheedii waxaa weeyaan aaladii wax lagu baran lahay ama samci ha noqoto ama basar ha noqoto ama qalbigii wax lagu waalayn lahay ilaahay wuu ku siiyey marka adawaat tacalum waa mutawafira ladayka adiga iyo juhdigaada ay kuga xiran tahay macnihii sidaa weyaan aayadda macnaheedi maaha waxbaadan ogeyn ogaan la-aanku baaqi ahaw ma aha inama alcilmu bitacalumi buu nabigana yihi calayh salaatu wasalaam cilmiga wuxuu u baahan yahay barasho barasho macnaheeda tacalum tafacul weeyaan qofkii waa inuu juhdi iyo waqti inuu ku bixiyaa la doonaya marka dadkii keyrkaada waxay barteen adigana waad baran kartaa laakiin ragga waxay ku kala tageen waa juhdi iyo dadaal markaad u fiiri salaf الصaalix iyo culamaa اlislaam اlkibaar bal taraajimtooda akhri juhdiga ay wax ku bixi jireen iyo sida eh, ay wax u baran jireen markaad ogaatid yaad ogaanaysaa waxa adiga aad ku jirtid inay cayaar cayaar yihiin mar aan tarjamat imaam الnawowi aan akhrinay bitalaamidatihi eh, ardaygiisa wuxuu ka qoray yaa wuxuu ugu yiri maalmo maalmaha kamid ah eh, yaa ah, sheekh nawowi wuxuu ugu yiri buuri muxidiin yaa wuxuu ugu yiri lam adac jambi cala alardi mundu sanatayn buuri laba sano gudaheeda hal mar dhinacayga dhul ma dhigin bimacnaa waxau yihi markii hurdada ka badato ou iska celi waayo asoo fadhiya buu hurdi jiray markaa in yar buu hurdayaa oon laba saac iyo hal saac waxay ahaatabo kadib hori buu usii galaya yani juhdiga imaamu nawowi ou bixi waaxid min tilka aljuhuud alcadiima alatii badalaha kulu lculamaa markaad kitaabkiisa majmuuca muqadimada keli ah siduu wax uga qoray aada aragtid yaa dareemaysaa juhdigaas wuxuu meesha ku reebay yaad dareemi kartaa marka juhdi waxaa la rabaa oo dhab ah inaad bixisid ood habeenkiina ku qarowdid maalintiina aad wakti ku bixisid la doonaya waxaa aad aan ugu murugeysannahay qofkii waxaa laga yaabaa inuu meel yar baqaalo yar ama bibita uu ka furto yacni uma arka inuu wakhtigiisa uu dayacmay saaki aroortii kusoo dheelmana laba iyo tobanka saac subaxnimo waxaa laga yaabaa caawa afar saac u fadhinaya intaas cilmi hadduu u fadhiisan lahay min kibaari اlculamaa fii ayaamin macduuda aw fii sanawaatin macduuda uu ku noqon lahaa marka adduunyada juhdigeena waanu ogolnahay aakhiradiina waxba uma aanan ogolin cilmigii iyo maxaan ku yiraha cibaadadii waxyaalaha laga murugooda waa runtii nuqtadaas ardayga waxaa laga rabaa marka hore inuu niyadaas inuu la yimaado ayb nuqtada labaad qad tatawafaru lada طaalib اlcaziima alakida ardayga waxaa laga yaaba caziimo fiican inuu la yimaado laakiin cawaa'iqa ka hor imaan karto cawaa'iqdaad waxaa asaas u ah ustaadka asal u ah waxyaalaha oo khaladka dhacaya waxa weeyaan nin sheekha ah loo imaanayaa oo haddee intaasoo sana buu maalan naxwadii ama fiqigii ama kitaabkii kale ku dhex jiray yacni ra'suhu mali bimacluumaat maalinka kitaabka macnaha uu bilaabayo dad badan anaa soo fadhiisanaya markaa wuu jadboonaya waxaa laga yaabaa kula maa fii ra'sihi inuu maalinta meeshaas ku bixiyo ardaygii mubtadiga ahaay ma fahmi karo waxaan macalinka maanta ma ahayn inuu sheego eh inta anaga nooga madluubka ah waa labadaas kelima unbay ahayd labadeena aan ku dadaalna asiga ma tamyiizin karo marka yufaaja biamrayni wuxuu leeyahy maanta wuxuu sheekha sheegay hadaadaba sheegi karin oo wixii oo dhanba ayba hortaada ka muuqanin hadee meeshii markaa waxba ma aad haysid biri shalay biri darsigeeda inaad sii fariisatida wax macno aho ay leedahay ma laha marka kii maanta hadan fara ku haynin taradud baa hore ku bilaabanay biri sidii markii loogu celiyo waxa weyaan buu eh, ka dhaqaaqaya taas waxaa weyaan ardaygii maanta waxa uu baran lahaa laakiin ustaadkii baa caaiqa u noqday hada laysa ustaad faqad shuraax اkutub nafsi shay bay samaynayaan ajruumiya baad arkaysaa nin baa sharxaya markaasuu alfiyat ibni maalik iyo qadru iyo xaashiyata saabuni waxay ku qornay yuu kulligeed sharxi buu meeshaas ku sheegaya waxaa aada iyo aad runtii wax loola yaaba ah ma aha macquul ma aha ninkan kitaabka ajruumiga alifay wuu heli karay inuu kitaab weyn oo ah, naxwo u alifo waxa aad meesha lagu soo qoray wax ka badan inuu ku qoro waa heli karay laakiin ulajeedadiisa waxay ahayd tilmiidka mubtadiga ah sida loo gacan qabto waxyaar uu fahmi karo oo ku gaari kara waxa ku xiga iyuu ugu talagalay marka haddii la yidhaahdo wixii oo dhan maanta meesha ha lagu wada sheego waxa weeyaan marka ina minkum munafiriina uu soo galo qofkaas baciid ma ah haddii mucaad ibni jabal markuu salaada dushinay salaaddii uu ku dheeray sabab uu u noqday dad acraabiyiin inay salaaddii ka baxaan ou nebiga markii loo sheegay ku caroorod yuri ina minkum munafiriin nin arday oo niyadiisa ay dhisan tahay ustaadkii inta loo yimaado u muujiya meeshaan meel wax u yaalin ma aha munafiriin uu soo galaya waxaa la rabaa ninka ustaadka ah mustawaha ardaygiisa uu joogo inuu fahmi karaa la doonaya haddii ardayga mustawihiisa uu fahmi waayo waxa weyaan ustaadnimadiisa waxaa weyaan innabaa ku jirta mustawahaas in la ilaaliyo weyaan ayib marka wax yar uu fahmi karo uu is yihahda war ustaadka maanta inuu wax noogu daraa fiicnaan lahayd inuu ardayga yihahdaa la rabo hadhow haddana markii mar labaad kitaabka lagu celiyo ama kitaab kale markaa in yar haddana aad ugu dartid sidaas tadaruj wax la yihahda ayaa la doonayaa in eh, ardaygii eh, loo sameeyo ayib marka haddii la helo ardaygii caziima laga helo ustaadkiina laga helo taqdiir limustawa tulaab nuqtada xigta waxaa weeyaan ardayga dadaal inuu bixiyaa la rabaa dadaal macnihiisa waa maxay waxa weeyaan kitaabkii markii sheekha uu ku akrinay inaad fahamtid baa dhici karto sidii la rabayna aada u fahamtid waa tamaam uusa adiga mustawahaada kugu akhriyo laakiin adiga waxaa lagaa rabaa marka intaa yaroo maanta lagu yiri maadaama fannigan uu bilaaw kugu yahay marka hore qalin iyo buug inaa wadatid ay faaida ou shiikha yiraahda isla markii inaa qoratid hadhow markaa xagga tegtid hadana aad tartiibisi macluumaadkii markaad macluumaadkii intaad qori kartidna aad qorato hadana aad ku celcelisid waxaa weyaan adtikraar yucalimu lbaliid waxaa haddii lagu celceliya ninka baliidka xataa wuu baran karaa markaa wixii ku celcelin bay u baahan tahay runtii waxyaalaha anaga naxwada ilaahay noogu sakira waxay kamid ahayd markii kitaab la bilaabay ragkaa horeeya baa jiro oo kitaabkan eh, dhowr mar soo dhegeystay ama hal mar kaa horeeye markii caadadeeda waxaa noo ahaan jirtay markuu kitaabka sheekha noo akhriyo intaan tagno intaan nahay annaga haddaan toban nahay tobankeenni ninkii noogu horeeyey ama noogu fahmo badnaa inuu noo bilaabo ou isku daya sheikha wuxuu maanta yiri inuu noogu soo celiyo marka haddana nin kale uu ku celiyo nin labaad nin saddexaad toban joor markii lagu celiyo yaa la kala tegaya markaasuu nin kastaba haddana luuq gooni a ah buu la gelaya yacni kitaabkii maanta waxaa lagu celiya toban joor markaase haddana ardayga toban joor haddana keligiis uu ku soo ceshanaya darsigaas waxaa weeya yatarasakh fi dihni hadhowti dambo haddii kitaabkii sidaas uu ku dhammaado uu shiiqa soo celi tago macluumaadkii sheikha intuusan dhihinay hortaada ka muuqata wixii yarow madmadowga ah kaaga jirayne si toos bay ay macnaha ay kugu soo baxayaan marka khalalka waxau ka imaanayaa haddii ardaygii markuu sheekhi wixii ka fahmo haddii uusan intuu meel la fadhiistay wixii mumaarasa ku samaynin uusan ku celcelinin waxa weyaan wax faraha u gelaya ma jiraan sidaas awgeeda waxaa la rabaa ardaygii inuu wixii ku celceliyo haadhihin waa fahmay waxba uma baahni khalaas sheekana sheeka baraley aada bilowdid nin arday a ah sheeka shaqa kuma laha inaad maanta dhan ku celceli sidaa la doonaya beri markaa haddana aad isticdaad laa shaka darsiga horo haddaad si fiican usoo muraajacaysatid midka dambu kugu saacida inaad aad macnaha baratid liannahu maskaxdaada waxay u kobcaysaa shay-an fa shay-an waxay marka dambe ay noqonaysaa tatasic listidraaki eh, eh, maxaanku yidhaha almacluumaat sidaasaa la rabaa marka inaad naftii aad ijbaaraysid cilmiga naxwada culuumta kale wuxuu kaga duwan yahay haddii mar ajruumigaas sidii la rabo uu kugu baxo xataa alfiyat ibni malik aada joogtid ayagii unbaa badana lagu soo celcelinaya baynamaa culuumta kale way ka duwan tahay baabulfiqhi haddaad bilaawdid waxaa weeyaan masaa'il cusub iyo axaadiid cusub istinbaad cusub baad la kulmaysaa laakiin naxw alfaacil huwa alfaacil walaa yazaalu alfaacilu marfuucan walaa yazaalu min axkaamihi an yataqadama alficl aygi un baa imaanaya ayi kitaabin qara'tahu min kutub اnaxw fi baabi اlfaacil axkaamtaas un baa wax yaraa lagu daraya marka ictiraadaad intiqaadaad ziyaadaad kayta kayta intaa weeyaan marka ninka ardayga waxaa laga rabaa inuu inuu awoodiisa ku bixiyo fi bidaayati الطalab inuu taxsiil fiican sameeyo taas baan aniga ku dardaarmaya taradud iyo tadabdub aysan ka gelin macalinkana in loo sheego usluubta wax lagu baran karo min barakat اlcilmi waxaa la yihahdaa nuqdada labaad oon rabna inaan ku baraarujino nisbatuhu ilaa qaa'ilihi cilmiga waxaa weeyaan ninkii cilmigaas aad maanta faa'iidaysanaysid ciddii cilmigaas ku qowshay inaad ogaatid waxaa weyaan kitaabka inaad dhub iska tiraadid man alafahu waman huwa mualifu idan aan aqoonin lama rabo kitaabkan <clears throat> alajruumiya la yihaahdo waxaa alifay imaamka la yihahda muxamed ibnu muxamed ibni daawuud asanhaaji abu cabdilaahi almashhuur ibni ajaruumi ajaruum magaciisa waa muxamed aabihiis aabihiisna ina muxamed weeyaan haddana ina daawuud waaye marka sanhaji waa dhulkaas oo andalus dhulkii muslimiinta ay haysan jireen wuxuu lagu yaqaanaa in ajarum la yidhaahdo waxaa la yidhahdaa aajaruum waa luqatu barbar waa qoom oo amaaziiqiyiin ah waxa weeyaan macnaheedana waxay ka dhigan tahay alfaqiir asuufi ninka zaahidka ah oona faqiirka ayay ka dhigan tahay baa layidhi marka nisba ilaa hadihi اlusra waxaa la dhalay baa layidhi hijrada markay ahayd lix boqol laba iyo toddobaatan hijrada nabiga caleyh salaatu wasalaam markii wuxuuna dhintay baa layihi markuu ahay hijrada markay ahayd todoba boqol iyo saddex iyo labaatan marka ninkaa fii xuduudi khamsiina sana cumrigiisa meelahaas weeyaan culammadii hore waaweyn oo intaa cilmiga soo dhaaftay ee noo dhaaftay markaad aada u laabatid afartan sano konton sano cumrigooda badanaa sidaasay u badan yihiin waxaa weeyaan waxay ku tusinaysaa marka juhdiga ay bixiyeen marka waxay cilmi ka tageen in cumrigooda intuu la egyahay markaad fiirisid waxa weeyaan wax laysbarbar dhigi kara ma aha ilaahay baa u barakeey marka waxaa la yidhaahdaa mima qiila fiihi annahu alafa alaajaruumiya haadihi wa huwa jaalisun tujaaha alkacbati اlmusharafa wuxuu alifay kitaabkan asagoo kacbada horteeda fadhi culimmadii hore sidaasay ahaan kitaabahan yaryaroo kale waxay ku leeyihiin maa bayna alcasri waduhri iyaaba la alifaa waxaanoo dhan ee adiga ha uu haysanin waxbilayaal lala fadhiya caadadu saas waay leanna culuumtao dhan maskaxday ku jirtaa cindahum quwatu tacbiir markaa qalan buu soo qaadanaa dhagdhagdhagdhagdhagdhag waxaa laga yaabaa kitaabkan inuusan maalin ku qaadanin marka kitaabkan waxa weeyaan allahu wadaca lahu lqabuula fi lardi ajrumiya waa la wada yaqaana ninka kaaftooma waa la wahay culamadii hore taariikhdooda markaa u laabatid nin wuxuu ku leeyahay bada'tu eh, annaxw bidiraasati matni alajarumiya yaan ka bilaabay wa ilaa yowmina hada sidaas weeyaan waxaa laga yaabaa markuu kacbada horteeda ku alifa ilaahay inuu baryay inuu camalkaana ka aqbalo kitaabkaana ilaahay an yadaca lahu qabuula fi lardi ilaahayna uu aqbalay kutub baa jirta iyadoo eh, eh, si gaar ah umamta islaamkaa ah, si gooni ay ictinaa u siiyaan taasna waxay daliil u tahay qabuul اllahi subxaanaه wa tacaala lidalika alcamal marka imaamkaas yaa kitaabkan iskale magaciisa ogow markaa u ducey markaad wax ka faa'iidaysatad ba ilaahay baa adna baraka kugu daray ayb <coughs> waxaan rabnaa <clears throat> marka in naxwadi kelimaad yaroo koo kooban waxa weeyaan maadaama wixii cajal la duuba ay yihiin buug iyo qalin inta qaadati tacriifaad yaryar waxaan rabaa hal marxaladan oo ajruumiyada ah eh, inaan dhowr marxalo hal marxalo aan isku ka aruuriyo tacriifaad yaryar oo aan sii dheereena in laga bixiyo kelimaadka amhiladana in la saaro amhiladaasna la icraabo matniga lagu fahamsiiyo intaasoo oo laga yaabo ninka ardayga markuu mubtadiga yahay inuu intaas wada qaadi karin laakiin waxaan leeya maadaama asaaliib tacliim tanawacad waagii hore waxay ahaan jirtay naxwada dadka baranaya ilaahay baa waxaa weyaan dadka reer magaalkana iskool iyo adduunyo unbay raadsan jireen xerta wax baratna dad baadiya ka yimaaday ahaan jireen nin beer tacbaday nin geel jirabo ilaahay baa hanuun qalbigiisa ku riday masaajidkuu iska imaanaya marka casiimada oo hayo wax la koobi kara maaha duruufta iyo gaajada qabanaysanaysa wax la koobi kara ma ahay marka laakiin ma soo marin ariiq min turuqi tacluum oo ninkii tacalum sooma marin ibtidaa'iya sooma dersanin wax kale uslaad sooma hor fariisanin ardayga sidaas waaye shiikha asiga waxbaraya nafsa dariiqa buu ku yimiday walaa zaala inuu iska mutafariq yahay laakiin asaaliibta ardayga markuu iskuul soo galo wax soo barto E, sida wax loo isticaabo wuu kaga fiican yahay ninkii aan waxba soo marin sidaas awgeed baa waxaa laga yaabaa inaan dhowr marxalo kitaabka markii horo dadka waa loo keli kelia ah, maxaa alkalaam macnihiisa maxay tahay lafdi macnihiisa maxay tahay keli ah haddana mithaal baa marxalada labaad loo saara marxalada saddexaad amhilada loo exraabaya kadib baa mutamimada loo gudbaya ajrumiga saddex joor baa lagu celin jiray saddexdii jeeroo ajruumi lagu celin jiraba waxaan rabaa in hal marxalo isku kaa keeno haddii aad dadaashidna waxweyn siiya ma ah waxyaroo kookooban inaan ku iraahdo marka eh, ardayga maadaama uu bilaaw yahay yaan rabnaa cilmu naxw eh, eh, muxuu ku tacaluqaa mowduuciisa muxuu yahay hadafka laga leeyahayna waa maxay man awalu man wadacahu afartaas nuqda inaa fahamtid way fiican tahay eh, naxwu waxaa lagala jeedaa waxaa layihaha naxwu waxaa la yihahdaa huwa cilmun biusuulin yucrafu biha axwaalu awaakhiri اlkalimi icraaban wa binaaan cilmun ogaasho biusuulin usuul lagu cilmi lahaado yucrafu biha lagu ogaado usuushaas axwaalu awaakhiri اlkalimi kelimta carabiga awaakhirteeda xaalaadka kusoo gudboonaan kara in lagu ogaado ecraaban wa binaaan inta haddaa qoratid oo ku celisid waxweyn ma ah cilmun biusuulin yucrafu biha axwaalu awaakhir ilkelimi ecraaban wa binaan kelimada aakhirkeeda ku dhammaanaysuu naxwo ka shaqaynaya dhexda shaqa kumala sidii sarfigii awalka shaqa kumalaha kelimada ay ku dhammaanay xarakada saaran ma xarakatu ecraabba ma binaaba hadday xarakati icraab tahay maxaa keenay inay godnaato maxaa keenay ina kor dhignaato maxaa keenay inay hoos dhignaato iyo ku ogeysiinaya intaas waa naxwada mowduuca oo naxwada uu ku saabsan yahayne alkalimaat alcarabiya waay liannahu yabxathu can alxarakaati alicraabiya walbinaa'iya mowduuca uu ka shaqaynayana waxa weeyaan alfaadi carabiga ahayd oo macnaha icraab iyo binaa iyo asbaabta keentay mowduucaasa asiga gaar u ah gaayada laga leeyahay ama hadafka ama qasadka laga leeyahay waa maxay alاxtiraazu can اlkhaطأi fi اlisaani weeyaan in carabigii markii lagu hadlayo ama la qorayo in lagu gafo oo kelimadii godneed aad kor dhigtid kelimadii hoos dhigneedna aad kor dhigtid aa la diida wagaayatuhu alاxtiraazu can اlkhaطأi fi اlisaan wa ayضا wاlisticaanaةu bihi calى fahmi macaani kalaami اllahi wa sunati nabiyi salى اllahu alayh wasalam gaayada laga leeyahay sidaas waay in laga dhowrsado in lagu gafo markii wixii lagu hadlay luqadii lagu hadla aniga mathalan haddii af soomaaliya oo kale aniga waan waan iri intaad dhiileed aniga waa tiri haddaad tiraahd bal fiiri sidaasay luqadii lamid tahay iyo in luqadaad markiid baratid lagu kaalmaysto ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nebiga iyo culamadii kalaamkooda in lagu fahmo marka <clears throat> naxwadan ma aha iyo keyrkeeda min culuumi اlaala wax istiqlaal ayaga loo baranaho culuum mustaqil ah ma ah khata a caalamka hadda uu ku dhacayo waxaa weeyaan waxaa lagu leeyay ninkaa mutakhasis fi luga min bidaaya laga soo bilaabo jaamacadii luqa buu ku galayaa dictooraadii magister maxaan ku yihaha rasaa-ishi kullu cumrihi waa luqa waay inuu soo qaato kitaabkii ilaahay iyo sunadiigi markaa uu yidhaahda cilmigii aan bartay aan ku gaara wixii loogu talagalay ma jira culammadii hore saas ma ahaan jirin cilmul aala markay bartaan waxay u baran jireen inay kitaabkii ilahay sunada nebiga ay ku fahmaan laakiin in istiqlaaliya layihahdo aniga naxwaan aqaanaa oo kulligeed kulu maa ulifa fiiha aad akhrisid aadan wixii loogu talagalayna aadan ku gaarin waxaa weeyaan dameer malab saaran yahay baad noqonaysaa wax macnaho aada ajir ku helaysidna ma qasadka hore naxwada loo barana waxaa weeyaan alwusuulu biha ilaa fahmi kalaami illahi wa sunati nabiyihi wa kalaami ahli اlcilmi aladii qiila istinbaata minhuma ulajeedada asaasiga ah sidaas weeyaan walidaalika markasta waxaan aada ula yaabi jiray markii annaga masaajidaha wax ka bara jirnay soomaalida dadka gobolka shanaad nooga imaanay iyo dadka koofirta ka imaanayo baar dheer laba tawajuhay kale lahaan jireen ninka gobolka shanaad ka imaanay waxaad arkaysaa eh, naxwadii baa loo bilaabaya min awalihi ilaa aakhiri sarfi balaaqadii wixii dhama <coughs> yaa la akhrisanaya isagoo sheekh abu imaana lagu leeya ninkan waxaa weyaan nin ah, lugawi a weeyaan wax kala uu ku dalayaaba mala saasuuba sheikhu yahay khata ninka baar dheera ka imaanayna cagsu daalika waxaa laga yaabaa minhaajkuu shan iyo toban sano kor fadhiyay markaasaa alfaadiisii iyo axkaamtiisi koruu ka xifdisan yahay laakiin naxwuu haba yaraatee ma yaqaano wuxuu ku leeyahay laqbada wuxuu ka fahmay sida laysu isu saaraya shiikhiisii iyuu taqliidina keli ah laakiin sidii laqbadi wuu ku keenayaa laakiin ma aha wax cilmi ahaan wax haddii maanta hadduu naxwo aqaani lahay waqti dheer aan ka qaadan lahayn yaa wuxuu leeyahay manhaajkii laqbadiisii weli sidii la raba isku kay ma qabanin liannahu naxwadii ma yaqaano marka taqliid inuu ku bartuu rabaa labada ariiqaba waa laga fiican yahay marka damji baa la rabaa inuu qofkii naxwadii wax ka barto kadibna culuumtii kale uga gudbo sidaasaa la doonaya marka gaayadaas waxa weyaan haddii gaayadii loogu talagalay aadan aadan ku gaarin naxwadii faa'iida ka heli maysid ayib xukumkiisa muxuu yahay in naxwadii la barta xukumkeeda maxay tahay eh, intaanan xukum kale meel kale kaaga keenin imaamu shaafici fii kitaabihi risaala wuxuu leeyahay naxwada iyo luqada in la bartaahu waxay waajib u tahay ka wujuubi tacalumi axkaami salaa ma aha de ma aha aniga bunayaati ariiq kuuma keenay imaam min aimati lislaam hadalkiisan kuu keenay marjiciisana bal fiiri fi bidaayati kitaabi risaala lilimaam ashaafici naxwada in la barto ama cilmi luga in la barto waxay waajib u tahay buu yidhi sidii salaada axkaamteeda in loo barta ay waajib u tahay hadalkaas waxay ku tusinaysaa miisaanka ay leedahay ou leeyahay cilmu luga ou leeyahay oo inaan laga kaaftoomin walidaalika alasmaci imaamu ahli luga yaa wuxuu ihi ninkii inta xadiidka nebiga akhrinayo haddana icraabtiisa gafayo waxaan ka cabsanaya inuu soo galo man kadaba calaya mutacamidan falyatabawa maqcadahu min annaar inuu soo galaan ka cabsanayaa buuri liannahu haddii aad kelimadii carabiga ku dhawaaqdid oo sidii nebigu u yiri si aan ahayn aad igu dhawaaqdi macnihii wuu isbedelaya macnihii haduu isbedelane nebigu wuxuusan dhihin baad ka tiri macnihii saas xaqiiqadana waa sidaas gaayatu maa fi lamri waxaa weyaa ninkan xusnu niyatihi unbaa ilaahay ugu dhaafayaa jala jalaaluhu oo nebiga ku been abuura kama ahayn laakiin dariiqadia ka khaldantay marka ninka waxaa weyaan calaa aqali taqdiir marxala uu ku geri uu ku fahmi karo akhtaada shaa'icada oo dadka ka dhacdo ninna waxa weeyaan khatiib intuu noqdo asigoo waxba aan aqoonin iska dhaafe kelimaadkii carabiga qur'aankii buu khaldaya waxaa weya nooc min atasaahul oo aan geyr laa'iq marka waxaan leenahay in naxwada la bartaahu waajib weeyaan waajib weeyaan ilaa an yastaqiima lisaanuka bxayثu tastatiicu an nطqa bاlkalimaati اlcarabiya calى wajha صaxiix fi aglabiha nin oo dhammayn kale ma jiraan laakiin ilaa xaddin inaad soo gaartid oo akhtaada shaa'icada aad ka badbaadi kartid ayib waadiciisa waxaa la yidhahdaa eh, waxaa weyaan naxwada ninka waadica u ah oo ninkii ugu horeeyo alifay carabta way isaga hadli jirtay qawaacideedana saliim bay ahayd markii muslimiintii soo bateena laysku darsamay oo cajam iyo carab laysku dhex darsamay waxa weeyaan saliiqadii carabtii ay ugu hadlaysa waa dhuntay marka abulswad adu'ali ataabiciga ugu horey baa lihi wax baraarujiyo dadka inay bilaabeen dhawaaqooda inuu khaldamay marka in loo saxa oo lagu baraarujiyo masaa'il buu sheeg sheegay baa la yidhaahdaa marka lahu lfadlu ninka caadatan wax bilaabo waxaa lagu yaqaanaa yabda'uhu qaliila fayaأtii man bacdahu fayukamiluhu sidaas caadatan weeyaan laakiin shaykhu naxwiyiina wa imaamuhum aladii laa nadiira lahu huwa alimaamu siibaweyhi ninkaas siibaweyhi la yidhaahdo yaa cilmigan dejiyey oo u tafaxaytay macnaheedu intuu guri iska fadhiistayna ma ahayna waxaa weya jamiici qabaa'il alcarab albadwu fii baadiyatihim iyo intuu u tegay waxay ku hadlayeen oo dhan yuu soo tansiiqiyey markaasuu intuu fadhiisto qawaacid ka dhaliyey runtii ninkaas ba ayaa ilaahay subxaanah wa tacaala ee fadligan weyninka badanne ee cilmigan xataa qiila kitaabkiisa haddii alkitaab la yihahdo in kitaabu sibaweyhi ay u yaqaaneen qolada naxwiyiinta ah alkitaab haddii la yihahdo kitaabu sibaweyh nin kasta hadda ilaa yowmina haada waxa weeyaan yashrabu min maciinihi wax dheeraad ahoo lala yimid malaha min kharaa'ib alcilmi bay ka mid tahay in ciddii bilowday nihaayadeeda ay noqoto waxa weeyaan fadligaas aada buu u wen yahay walidaalika dadkii min suui adabihim ninkii la rabay in naxwo lagu ammaanaba hada anxa min siibaweyh ninaa xoogaa labadoo kelima akhrisanaa cilmigiiba waxyar lagu noqonayaa min qadiimi الzamaani ilaa aakhirihi yaa waxaa leeya ninkaan siibaweyhi ka cilmada laa siibaweyhi walaa nisfa walaa cushrahuna gaari ma karo mana dhicaysaba sideedaba ninkaas waxaa weye caayasha luga min masaadiriha wa anta taciishu calaa futaatihi maxaa iska kiin galay waxa weeyaan qaar baa ibnu hishaam alansaari intii u tarjumeen yaa yidhaahdeen low kaana siibuweyhi mucaasiran lahu lam yakun ilaa axada talaamidati kadib weeyaan hadalkaas wax jirana ma ah bal siibuweyh huwa alcalam aladii huwa ra'su fi hada alcilmi raxmat اllahi calayh ayib intaas markan aan soo dhaafno aan galna markaan ajruumiyadii musanifku wuxuu uri bismi اllahi الraxmaan الraxiim <clears throat> alkalaamu huwa lafظ اlmurakab اlmufiid bاlwadci wa aqsaamuhu ثalaaثaة ism wa ficlu wa xarfu jaءa limacna ayib markaasuu iri huwa lafظu baa la yidhah kalaam kalaamka waxa weeyaan hadda wuxuu u jeedaa kalaamu naxwiyiin ashaas alkalaamu ku jira waxay ciwad ka tahay can اmudaaf ilayhi meeshuu ka dhihi lahay kalaamu naxwiyiina huwa au ka dhihi lahay yo alkalaamu kalaamkii saas waa markii aada laqbaynaysid alkalaamu kalaamkii kalaamkii kalaamkii ood leedahay waa kee markaan ku idhaahdo masjidkii markaan ku ihahdo iyo masjid markaan ku idhaahdo way kala duwan yihiin marka alkalaamu kalaamkii oo naxwiyiinta ay lahaayeen waxaa la yidhaahdaa huwa lafdu marka kalaamka bictibaaraat kalaamu lfuqahaa baa jiro kalaamu lmanaatiqaa jiro kalaamu eh, eh, maxaan ku irahdaa eh, lugawiyiin ninba kalaam wax buu u yaqaanaa laakiin meesha kalaamu naxwiyiin wahuwa alcumda waxaa la yidhahdaa wixii intaan kulumsaday huwa lafdu mid lagu dhawaaqo yaa la yidhaahdaa almurakabu ay laysa saaro almufiidu wax faa-ideeye bilwadci wax ku faa-ideeyo huwa lafdu lafdigaas markaad soo qaadatid lafdi laba shayba waa looga baahan yahay inuu kulmiyo lafdi dhawaaq waa inuu yahay xuruufna waa inay ku dhex jirtaa hadda haddaan iska ihaahdo dhawaaq waa laakiin xuruuf ma laha haddaan xuruuf keligeed meel ku qorane xuruuf waa laakiin lafdi ma aha marka lafdi laba shayaa ah u shardi ah waxa weeyaan wax dhawaaqna inuu joogo dhawaaqaas xuruuf laga qori karo oo ba iyo ta i xuruuftii la yaqiina inay qeyb kaga dhex jiraan lafdi intaasaa laisku yihahda marka allafdu huwa asawt اlmushtamilu calىa bacdi اlxuruuf اlhijaa'iya sawt fiiriyaa dhawaaqu waay dhawaaqna waa yahay xuruufna inay ku dhex jirto lagaa qori karaa haddaan ku iraahdo yaa caliy haddaan ku iraahdo waana waana codna waan keenay waxaan ku dhawaaqayna yaa i alif cayn laam ya aan ku dhawaaqay kaasaa lafdi la yidhaahda allafdu huwa asawt اlmushtamilu calaa bacdi اlxuruuf intaas le ku gaabso marka laba shardigaas u fiirso waxaa weeyaan inuu lafdi yahay oo wax lagu dhawaaqo oo cod inuu yahay in eh, xuruufna ay ku jirto labadaas waay ko almurakabu haddana waxaa weeyaan in wax laysu geey murakab isu geyn waay wax laysa saaray ama laysu geey inay yihiin waay macnaha waxaad dareemaysaa kalaam hal xaraf keligiis kalaam ma noqon karo hal kelima keligeed kalaam ma noqon karo laakiin wax dhowr shay oo laysku keenaya kalaam noqon karo marka wax waa in wax lagu dhawaaqa yihiin xuruuf la qori karo waa inay ku dhex jiraan murakab waa inuu yahay oo dhowr shay oo laysu geey inuu yahay laba shay iyo wax ka badan marka almurakab wax laysu geeyey ama laysa saaray almurakab maa tarakaba min kalimatayni fa akhar almurakab huwa cibaaraة can maa tarakaba min kalimatayni fa akhar sidaasaad leedahay haddaad tirahda had jirtaan طalacat الshamsu haddaad tirahda waxaa weeyaan hadalkaas waa hadalaad ku dhawaaqday xuruuf laga qoro waa leeyahay haddana laba shay dalacat iyo ashamsu labadaasuu iska saaran yahay marka murakab inuu ahaado laakiin hadda haddaan ku iraahdo ashamsu keligeed haddaan iraahdo kalaam ma noqon karayaan lafdi waa yahay laakiin murakab ma aha shamsi keligeed marka almurakabu inuu ahaadaa la rabaa almufiidu inuu hadana wax faa-ideeyaa la rabaa almufiidu wax inuu faa-ideey mufiid waxaa la yidhaahdaa wixi ninka mutakalimka n markuu ku waramo ninka mutakalim waa ninka waramayo ninka mutakalimka markuu hadlo wuxuu is yidhahda wallahi wax lagaa fahmi karaad ku hadashay wuxuu is yidhaahdo ninka dhegaysanayna u yidhaahda ninkan hadlay wax ka faaidaysatay labadaasaa la rabaa mufiidka inuu yidhaahdo bimacnaa waxa weeyaan mutakalim ninka hadlayo wuxuu is yidhahda allayleh dadka aada la hadashay waxbaad u faa'iidaysay ninka ka ku maqlaayane inuu wax markuu hadalkaada maqlo inuusan wax kale kaa dalbin ou yidhaahdo wax laguu sheega waa wax la fahmi karo intaasaa laysku yihahda lafdigan haddaa qoratidna waa fiican tahay almufiid waxaa loola jeeda almuraadu biاlifaada maa yaxsunu الsukuutu calayhi min almutakalim waاsaamici bxayثu laa yantadiru shayئa aakhara min almutakalim lafdigaas haddaa qoratid hadhowti dambe wixii markii ku hor yaali inaad tadaburi kartaa waa la qortaa maa yaxsunu الsukuutu calayhi min almutakalimi waاsaamici bxayثu laa yantadiru shayئa aakhar ninka hadlaya mutakalimka wuxuu ku aamusi karo ninka dhegaysanayana wax kale uusan kaa dalbi karin sidaasaa laleeyahay haddii aad tiraahdid muxamadun rasuulu اllah adigana waa ku aamusi kartaa ninkii kaa maqlayne warka aad ku hadashay war uu la fahmi karo uusan istifsaar kale kugu soo celinayni baa la yidhaahdaa haddii aad tidhaahdid futixat iljaamicatu alyowma maanta jaamacadii albaabta loo furaa tiri ninkii ku dhegaysanana wax buu kaa faa'idaystay adigana waa waxa weeyaan waad ku aamusi karta marka fiiri futixat iljaamicatu alyowma haddaad tidhaahdid wax lagu dhawaaqo oo xuruuf leh laba kelima iyo wax badan iska saaran waxna faa'iideeyey intaasoo dhan marka laysku kulmiyo yaa kalaamkii naxwada la heli kara wax lagu dhawaaqay xuruuf laga qorana le kelimaad laysku geeyana le macna laga faaidaysana laga heli karo intaasaa waxaa laysku yihahdaa kalaamkii carbeed oo naxwiyiinta ahaa marka huwa lafdu اlmurakabu اlmufiidu intaasaa lagala jeeda laakiin undur haddii aan wax qoro ama gacanta aan kuu haatiyo waxaa laleeyahay wax waa ku fahmaysaa laakiin wax lagu dhawaaqay maaha kalaam lama dhahay alishaaraat wاlkhatu waxaan ku irahdaa wاlcuqad wاlnasbu waxyaalaha waxaa la yidhaha addawaalu اlarbaca waxyaalaha wax lagu lagu fahmi karo oon hadalka ahayn waxna waa lagu fahmaa kalaam lama dhahayo ninka hadduu haddii kitaab uu qora wa aragtay kitaabka qoritaankiisa ama warqad iyo risaalo kalaam ma aha laakiin waxa weya shay mufiid a ah waay ko waxaa lamid eh, khadka dhulka haddii aan ku iraahdo ani jidkaanaan ka baxaya meeshii aan ka leexanaya waa ku hariiqaya macnaha jidkii waa leexday waay baadihii sidaasay ahaan jireen wuxuu leeyahy maantaan baxayaa aniga meesha aan mara birraadkayga soo raac markii meeshii u yihahda ninka meeshan waa ku dhumi rabaa calaamuu saaraya khad waay khadkaas waxa weeyaan wax buu ku tusinaa dhinacan u weeco waay wax waa ku fahamtay laakiin kalaam ma ah markii hore wax la kala gadi jiray suuqyaalka haddii la joogo afka laga hadli jirin gacantaas iyo farahaasaa laisku geyna konton lixdan afartan boqol farahaasa sida laba far haddii laysuu geeyo waxbay ujeedaan saddex haddii afka laysu saara waxbay ujeedaan wixii waa lagu fahmay kalaam lama dhahayo ishaaro weeyaan waxaa lamid ah hadeertaan caalamkii markii hadda magaalooyinka la sameeyo boorar baa la samaynaya fiiri boorki wuxuu ku leeyahy magaalo fulaan intaa looga leexdaa inta hadaf uu samaynaya inta calaama lagu dhiga mamnuuc in la gala waa khad axmar ah waay meeshan waxa weyaan meel loogu talagalay in la istaago waay kulli calaamaadkaas oo dhan ishaaraad waay kalaam lama dhahay kalaam wax lagu dhawaaqo xuruufna le maxaan ku iraahdaa kelimaad layskaga koobayna le macnana faa'iideynaya intaasaa la yihahda kuwaasoo dhan baa meesha ka baxa ayib marka alkalaamu alkalaamu naxwiyina huwa alafdu almurakabu almufiidu bilwadci murakabkii haddii wixii lafdi ay noqdaan haddaan aan idhaahda yaa cali haddaan idhaahdo lafdi waa yahay laakiin murakab maadaama uusan an kalaam lama dhahay haddii aan idhaahdo haddii aan idhaahdo inxadara alustaadu haddaan idhaahdo inxadara fiiri lafdi waa yahay murakab waa yahay laakiin mufiid ma aha in xadara ustaadu ustaadkii haddii uu soo xaadiro haddaan ku iraahdo maxaa faa'iidaysa adiga hii unbaad iraadahay fiiri marka wax lagu aamusi kara maaha adna kuma aamusi kartid ninkii kaa ku maqlayna wuxuu ku leeyahy in xadara ustaad haye maxaad ula jeedaa marka inطalacat الshamsu baan ku yihi qoraxdii hadday soo baxdo waa maxay macnaheedi haddaan ku irahdo inطalacat الshamsu aatiika eh, haddaan ku iraha hadalka waa dhamaystirmay markaasaan kuu imaanay warka marka murakabkii waa inuu haddana ifaada sii leeyahay intaas waay ayib bilwadci lafdigaas in la waa la goyn karaa wax looga baahan yahay ma jirto waxaa kugu daliila aimadii ah, dhan markay wax tacriifinayeen hadda fiiri ibnu maalik kalaamuna lafdu mufiidu kastaqim uu yiri lafdu mufiid bilwadci kuma darin wadciga meeshan in lagu daraahu laysa hunaaka xaaja mulixa haddana haddii laga maarmayno maadaama wax meeshu ku qoran weeyaano macnaha loola jeedo waxay raacsan tahay bilwadcigaas lafdigay raacsan tahay lafdiga ya luga alcarabiya allafdu maa wadica limacnan saasaa la yihahdaa lafdiga lafdiga wuxuu yahay wax macnana tusinayo marka qaarkeedna waxaa weyaan yadulu calىa gayri macna marka allafdu اlmuraadu huna maa wadica limacnan lafdiga maxaan soo niri hadeertaan waxaan soo niriyey wixii lagu dhawaaqa xuruufna leh hadda haddii aan idhaahdo yaa zayd haddaan idhaahdo waa lafdi lannu xuruufna waa leeyahay dhawaaqna waa yahay yaa days haddaan idhaahdo oo zaydkii aan dabagidiyo lafdi waa yahay lannahu xuruuf days oo la dabagidi xuruufna waa laga qori karaa codna waa leeyahay marka dayskaas kelimadii carabigaheed oo lagu cayaaray in meesha laga bixiyo oo la yihahda allafdu markaan ka hadlayna waa lafdiga ladii wudica limacnan marka allafdu aladii wudica limacnan wuxuu bixinaa allafdu aladii yashtamilu calى bacdi اlxuruuf lakinahu laa yadulu calى macna ka maqluubi zayd oo kale la yihahda marka almufiid bilwadci macnaheedi ma jirto kalaamka hadduuba mar mufiid noqdo wadci uma baahno laakiin asaasiyaadka uu ka kacayo alfaada wax lagu faa'iideynayo marka hore in tartiibkeeda luga carabiya loogu talagalay inay ahaataa la doonaya walidaalika darabuu fi tafsiirihi mar waxay leeyihi bilwadci bilqasdiyaa lagala jeedaa oo ninka saahiga i ninka oo naa'imka hadalkiisa in lagu bixiyo mar waxaa weye bilwadci biluga alcarabiya loola jeedaa oo kelimaadkii markii hore in loola dejiyo daraba waxaa loogu raga an tufiida calaa xuduudi darbi waxaasoo dhan ma ah waxa loola jeeda wadcigaas wuxuu raacsan yahay lafdigaa laba macno loola jeeda yaa keeni karo lafdi oo wadica limacnan iyo lafdii wadica ligayri macnan midka hadda maanta aan u jeedno waxa weeyaan oo naxwada aan uga hadlayna aladii wadica limacnan sidaasay ka dhigan tahay meeshaasay ka socotaa laakiin mufiidka ma raacsano taa u faham ayib taa marka waxa weeyaan tacriifkii kalaamkii waan dhammaynay laba shay haddaa iska fahamtid ceeb ma aha laba shay haddaa fahamtid dhib ma aha kelim iyo kalaam iyo kelima e, ardayga wax iska sahlan weeyaan kalaam iyo kelim iyo kelima yaa kala jirto saddexdaas shay waxaa weeyaan kelima waxaa la yihahda hal lafdi cali muxamed qaama min qad hal halkaas hadii la yihahda kelimo waaye kelima saasaa la yihahda hal shay keligiis waa kelimo haddii kelimo oo hal shay ahaad iyo kelimo iyo kelima haddii laysku keeno saddex noqdaanne jamacay noqonaysaa kelim waay marka kelima jamceeda waa maxay kelim waay haddii aan idhaahdo qad qaama caliyun haddaan idhaahdo fiiri qad oo kelimo ahayd iyo qaamo oo kelimo ah iyo caliyun oo kelima ah saddexdoodii markii laysu gey maxay noqdeen kelim kelim fiir mufradkiyaaba ka lafdi badan kelimata ay dheertahay jamciya yar alkelim marka waxa waaye jamcu kelimatin intaas u faham haddii kelima la jamciye maxay noqotaa kelim ay noqotaa ayib marka hadda fiiri isim keligiis waa kelima ficil keligiis waa kelima xaraf waa kelima haddii la isku daro waxay noqonayaan kelim oo jamac ah marka kelim waxa weeyaan waa jamac kelima saddex inay ka kooban tahay aa shardi ah laakiin kelim uma shardi ah inay wax faa'iideyso hadda fiiri haddaan idhaahdo qad qaama caliyun haddaan idhaahdo waa kelim saddexay ka kooban tahay kelim waa tahay haddana kalaamna waa noqotayoo wax bay faa'idaysay liannahu kalaamka waxaa u shardiya ah in wax lagu faa'iideeyo haddii aan idhaahdo in qaama caliyun cali hadduu istaaga haddaan idhaahdo kelim waaye saddexay ka kooban tahay kelim waaye laakiin kalaam ma ah faa'iida malah marka waxaa la yidhaahdaa kelim iyo kalaam marna way kulmaan marna way ku kala tagaan mar haddaan idhaahdo in qaama caliyun haddaan idhaahdo kelin bay noqonaya saddexay ka kooban tahay kalaamsa ma aho faa'iida ma laha haddii aan idhahda qad qaama caliyun haddaan idhahda cali baa istaagay fadhiga kalaamna waa yahay liannahu faa'iido buu leeyahay kelimna waa yahay oo saddex waa ka kooban yahay laakiin haddaan idhahda qaama muxamadun haddaan idhaahdo qaama muxamadun qaama muxamadun haddaan idhaahdo kalaam waaye kelib ma aha liannahu waxaan kalaam unu ihi wax buu faa'iideeyey laakiin kelib ma ahanoo laba kelib ma noqon karto qaamo iyo maxameday ka kooban tahay ama cali kelib ma aha ayib marka fiiri axyaanan shayna kalaam buu noqdaa kelib ma noqon karo marna kelim uu noqdaa kalaam ma noqon karo marna kelim iyo kalaam meel waa kuwada kulmaan oo haddii aan idhaahda qad qaama caliyun kalaamna waa noqday kelimna waa noqdeen kana saddex waa ko ibhaadana waa la helay haddaan qaama caliyun idhahda kalaamou noqday kelim ma ah haddii in qaama caliyun haddaan idhahda kelim waaye kalaam ma ah ayib haddii aan idhaahda ghulaamu muxamadin haddaan idhahda maxay noqonaysaa ghulaamu muxamadin kalaam ma aha oo haddan wax ma faa'iidaynin muxamed ghulaamkiisa hi kalaam ma aha kelimna ma aha fiiriya kelibna ma aha oo saddex kama koobno labuu ka kooban yahay marka waxaan leenahay waa murakab keligiis oon mufiid ahayn oo hadhow qowl iyo wax kalou noqonaya ayb marka alkelima lafda waaxida kelimna jamceeda waa saddex fa akhar saddex isim ay noqon kartaa ficil iyo isim iyo xaraf ay noqon kartaa in saddex shay iskaga kooban tahay unbaa la raba marka intaas maanta inaad kala fahamtid daruuri jiddan weeyaan markaasuu musanifku wuxuu ku yiri wa aqsaamuhu aqsaamu alkalim aqsaamu lkalaam dheh wa aqsaamuhu kalaamkii aqsaamtiisi kalaamkii hadda aan kuu soo tacriifiyey yaa la qeybina wuxuu u qeybsamaa kalaamkii ilىa ثaلaaثaةi saddex ism wa ficl wa xarfu xarafkoo jaaءa limacna macno loo keenay marka hadda bimacnaa waxa weeyaan wa aqsaamuhu haddii la yidhahda kalaamka aqsaamtiisi waxaa usoo degdegayo inay isimka keligiis uu kalaam noqon karo ficilka kalaam uu noqon karo xarafka kalaam uu noqon karo saasna looma jeedo oo hadda haddii maxamed keligiis ku idhaahda kalaam ma ah qad keligeed kalaam ma ah qaamo keligeed kalaam ma ah marka see aqsaamuu loo leeyahy macnaha wa ajzaauhu waay kalaam wuxuu ka yimaadaa u iskaga yimaadaa saddexdaa midkood kalaam marka la helayo wuxuu ka dhismaa saddexdan intaasaa loo jeedaa ma aha kuwaana kalaam haddaan ku iraahdo hadda haddaan iraahdo aslan الثلاثة تنqasiم إلى واaxد واثنين وثلاثة waa sax waay تqsiim الkuli ilى أجزائihi waxay aheeday in in saddexdan u qeybsamaan oo mid kastaba kalaam uu yahay saas looma jeedo marka أqsaamuda bmacnaa أجزاؤhu in lagu alifo oo lagu taأwiiliya waajib waay wa ajzaauhu alatii yatarakabu minha alkalaam kalaamka wuxuu ka dhismaa saddexdaanuu ka dhismaa saddexdaan oo laysu geey ama laba ka mid ahoo laysu geeyo ka dhismaa hadalki kaasaa loo jeedaa laakiin saddexdan mid kastaba yaa kalaam liwaxdi ah taas macnaheedi ma ah wa aqsaamuu halaaثatu ayib ismun wa ficlun wa xarfun hadda haddaa tiraahdi sida aan kuu sheegay qad aflaxa almu'minuun hadalkaas hadal la fahmi karo oo waadix a ah waay maxaa intuu ka kulmay wuxuu ka yimid qad oo xaraf ah iyo aflaxa oo ficil ah iyo mu'minuun oo isim ah saddexdii markii laysu geeyey kalaam noqdeen saas waay markii laysu geey iyay kalaam noqdeen sidaasaa loo jeeda laakiin mid kastaa kalaam liwaxdihi ah macnaheedi ma aha wa min haddaan ihaahdo oo wa min annaasi aanan ku darin min keligeed maxay faa'iidaysa maya macnaha taasaa loo jeeda ayib marka wa aqsaamuhu bimacnaa ajzaauhu alatii yataalafu minha alkalaam halaatatun ismun wa ficlun wa xarfun xarafkoo jaa limacna ayib isim waxaa la yidhaahdaa waxaa laga soo qaatay imaa min alwasmi am min asumuwi asalkiisa isim muxuu ka yimid ishtiqaaqa oo sarfi ahaantiisa min alwasmi oo calaamo a ah miya oo simada tusinayso mase min asumuwi oo sarayn ah waay magacyaasha way qurqurxan tahay awgeed baa isim loogu bixiyey mase calaamo reer kuufiyiin naxwada haddaad aragtid xarbi weyn baa waxaa ka dhexdhacay reer kuufa iyo reer basriyiin in la kala ogaada way fiican yihiin naxwada oo saxiixa muctamadka waa naxwu waa basra waa magaalo min eh, muduni ciraaq maanta ilaa yowmina haada eh, way jirtaa oo magaalada basra sideeda magaceeda u wadata eh, kuufana waxa weeyaan hadda magacii kuufa ma qabto laakiin waa juz min bagdaad xaafad ka mid a ah weeyaan marka naxwada basriyiinta waa naxwada e, muctamadka xaqiiqatan nimankan kuufiyiinta ana waxa weeyaan muhimatuhum an yatatabacuu kalaam albasriyiin wa an e, yulaaxiquuhum fii bacdi meelo qaarkeed way kaga garleeyihiin laakiin badanaa waxa weeyaan kalaamka sida xijaaziyiin iyo tamiimiin ay qabaa'ilka u kala qawi badan yihiin luqada iyay reer basriya kuufiyiin kala marka hadda meeshan waxa weyaan sida raajixa oo muuqato isimka wasmi baa laga keenay oo calaamo ah lianna alisma calaamatun limusamaahu waxaa isimka loogu talagalay in dadka kale lagu sooca calaamada dadka dadkaa looga sooca soo ma aha neefkaas bariir kale neefkaas cad neefkan gaduudan calaamo waay magacana wuxuu calaamo u yahay ninka loo bixiyey oo haddii cali cuhmaan khaalid ismaaciil la yidhaahdo waxaa loogu talagalay dadka in laga sooca marka alsmu simat lisaaxibihi waa calaamad lagu garanay marka min alwasmiya laga keenay in la yidhaahdo yaa wanaagsan ayib nuqdada aan raba inaad ogaatid alsmu maakuudu min alwasmi intaas le ku ekayso tacriif ahaan isim maxaa la yidhaahdaa kalimat dalat calaa macnan fii nafsiha غayru muqtarinati bizamanin kalimatun dalat calىa macnan fi nafsiha waa kalimatun weeyaan dalad ku tusisay calىa macnan fii nafsiha ida nafteeda macna kaa tusisay ayra muqtaran ama gayru muqtarinatin muqtarinatin bizamanin aydoon zaman la xariirsanin haddaan idhaahdo khaalid haddaan idhaahdo lafdigan khaalid wuxuu ku tusinaa inuu magac ninkan u yahay macnahaas waa macnaha uu ku tusinay laakiin khaalid haddaan idhaahdo wakti horo iyo wakti dambo iyo wakti la gaari doono midna wakti shaqa kumala ninkan hadda ka hortaada taaganood u yeeraysa in magac u yahay yay u tusinaysaa ninkan khaalid baa layidhi haddaan ku idhaahdo macnuu ku tusiye ana hada اlisma mawduucu lihada اlmusama intaasuu ku tusiye isimkaasaa la yidhahda ayib ficlun waxaan u dhaafaynaa iyo xarafba waa noo imaan doonaan nin kastaba baabkiisaan uga hadlaynaa markaasuu wa ficlun wa xarfun xarafkoo jaaa limacnan xarafka macno inuu in loo keeno xarafka wuxuu kala baxaa xuruuftii xuruuf الnasbi xuruuf اljasmi xuruuf اlistifhaam xuruuf keyta macaani baa loo dejiyey laakiin waxaa la diidaa xuruuf hijaayiga hadda alif ba ta tha jiim xa kha haddaan idhaahdo kha keligeed macno oo hadda luga alcarabiya dhexdeeda kaa tusi maa macnaa kha haddaan ku ihahdo hadda macno ma keenayso laakiin haddaan ku ihahdo maa macnaa min haddaan ku ihahdo min tabciidiyaad ileedahay qeyb macnaha wax in la qeybiyey keenta wa min annaasi dadkii waxaa ka mid ah ayadaa laga faa'iidaystay <clears throat> marka jaaa limacnana la doonaya ficilka iyo xarafka meeshooda markay yimaadaan yaan tacriifi doonaa markaasuu wuxuu ri faalismu yucrafu biاlkhafdi wاtanwiini wa dukhuuli اlalif wallaami wa xuruufi اlkhafdi wa hiya min ilaa ilaa aakhirih isimkii buu musanifka noo galay markaan isimka hadda musanifka ma dhihin alismu huwa maa dala calaa macnan fii nafsihi gayra muqtarin bizamanin mana dhihin laakin carafa alisma bicalaamaatihi lam yucarifhu bixadihi walaa biistilaaxihi sababtana waxaa keenaysaa lagu leeyahay asalkii waxaa waaye shaygii in la tacriifiyo oo liya alismu huwa maa dalla calaa macnan in la yidhahday ahayd waxaa looga weecday muraacaatan lilmubtadi waaye ninka mubtadiga ah wuxuu aad wax ugu ogaan karaa calaamaadka akthar min alxad liannahu calaamaadka waxa weeyaan shay maxsuus oo la taabo karo waay walidaalika ninka mubtadi ah inuu calaamaadka ogaadaahu waa uga sahlan tahay isimka calaamaadkiisa waxaan wixiid ku dhex aragtid yaa isim ah in lagu yihahdo isimka lagu yihahdo huwa maa dala calaa macnan fii nafsiha daalib mubtadi ah macnahaas ma fahmi karo oo tacriifka ah laakiin isim calaamaadkan ka raadi haddii lin lagu yihahdo waxaa nin dheer oo cad oo madaxiisa cinre uu leeyahay gacanta bidaxda ka go haddii lagu yidhaahdo waxa weeyaan waa waa tilmaan waay sidaasoo kale hadda wuxuu doortay musanifka inuu calaamaadkii inuu kugu tacriifiyo ninka daalibka waxaan ogeysiinaya hadda waxaa laga yaabaa maadaama musanifkii uu tacriifkii ka weecday ee uu aaday inuu macnaha calaamaat ilismi uu sheego tacriifka annaga maxaan u raacinay waxa weeyaan dhegta ninka tilmiidka waa lagu bislaynaya min alkhaطa'i jiddan haddii wixi aad xataa fahmin lafdi ahaan kor ugu xifdi macnihii waa imaan doonaan wax la og yahay waa wixii la xifdiya macnihiisi waa yimaadaan ninka daalibka waxaan looga maarmaynin wax badan inuu xifdiyo culamadii hore waxaa lagu aqooni jiray bal aqri adiga siyartooda xafida tanbiih wahuwa sagiir huma xafida minhaaj alimaam اnawowi kutubta waa la xifdi jiray annagoo hadda aan aaminsannahay in xifdiga ay habboon tahay markii ilaahay kitaabkiisa la xifdiyo sunnada nebiga in la xifdiyo ay ka haboon tahay haddana waxay ahaan jireen sunnadana way xifdin jireen kutubta fiqiga iyo mutuuntana waa la xifdin jiray walidaalika in kutubtii loo bedelo shicir oo hadda alfiyat bni maalig oo kale shicir laga dhiga waxaa keentay ardada inay kor ka xifdiyaan waay marka wixii waad xifdinaysaa marka musanifku wuxuu ugu waacday inuu xad u sameeyo tacriif calaamaadkii uu u sheegay waxaa weeyaan liannaha ashal cinda almubtadi markaasuu wuxuu ku leeyahay falismu yucrafu waxaa lagu gartaa bilkhafdi hoos dhig iyo wtanwiini laba xaraka isa saaran tanwiin waxaa la yidhaahdaa laba god laba kordhig laba hoos tanwiina la yidhahda iyo wa dukhuuli alif walaam alif iyo laam waxay gasho iyo wa xuruufi lkhafdi hoos dhaynta xuruufteeda marka fiiri isimka calaamaadkiisa wuu badan yahay waxaa la yidhaahtaa ilaa sitiina calaaman calaama waa la gaarsii karaa laakiin abraz calaamaati اlismi waxa weeyaan tanaa ka eh. fiiriya waxaa lagu leeyahay hoos dhig wax allaale wixii kalaamkan carabta oo ku dhex jira wixii hoos dhigan haddaad aragtid isim inuu yahay ogow bal hadda fiiri waa waa qaacido weyn weeyaan wax badana kaa dhici kara maanta wax hoos dhigan haddaad aragtid waxa weeyaan waa isimaa lagu yiri yucrafu bilkhafdi bimacnaa biljari waa wixiiba hoos dhigan waa isim haddaad tidhaahdid subxaana aladii asraa bicabdihi leyla min almasjidi اlxaraami almasjidi hadda maxaa ku jiro fiiri hoos dhigaa ku jirto inuu isim yahay ogow marka ficilna maa xarafna ma ah ayib wtanwiin wixiiba laba god ama laba kordhig iyo laba hoos dhig ay ku jiraan asigana isim waay qur-aanka meeqaad ku arkaysaa caliimun xakiimun ama kaana caliiman xakiiman fiiri waa waa waa laba god ama laba hoos dhig waxa weeyaan ghafuurun raxiimun waduudun haddii aad sidaas wax wada godan aad aragtid oo laba god dhig ama laba hoos dhig ama laba kordhig laakiin godaal keligiis ma aha godaal keligiis ficilna waa laga helayaa isimka waa lag laakiin laba god isimkay gaar ku tahay marka tanwiin waxa weeyaan nuunun saakinaة تlxaq aakhira اsmi lafda wa tufaariqu khaطa tanwiin waxaa la yidhaahdaa nuun reeban oo isimka aakhirka ka gelayso markii lagu dhawaaqay laakiin aan la qoraynin hadda fiiri in allaha kaana caliima xakiima canug yaroo farbarada haddii la keeno caliiman qor haddii la yidhaahdo man la kordhabay nuun lagu reebo nuunu qori lahay marka waa nuuntaas fiiri tanwiintaasaa la yihahda nuunu saakinaة caliiman xakiiman nuunu saakina talxaqu aakhira اsmi caliiman fiiri isimka miimka ugu dambeeya gadaal ka galay laakiin talxaquu lafdan markii lagu dhawaaqayo keli ah wa tufaariquu qadan laakiin lama qoray marka nuuntii waa lagu dhawaaqa haddaad tiraa jaaa muxamadu haddaad tirahdid fiiri muxamadun daalkii waxaa ka dambeeya nuun reeban nuuntaas reeban waa lagu dhawaaqaa lama qoray kaasaa tanwiin la yidhaahdaa marka wax kastoo nuuntaas reeban gadaa laga raaciyo isim waaye ficilna maa xarafna ma ah. tanwiinti taas weeyaan watanwiin anwaacay leedahay tanwiinta laakiin maanta lagaama rabo tanwiin tamkiin tanwiin tankiir tanwiin muqaabala waxaas lagaama rabo tanwiin laba god laba kordhig laba hoosdhig in u fahamtid isimkay ku jirto o dhanna waa soo gelaysa ayib wa dukhuuli اalifi walaami alif iyo laam inay gasho wixii alif iyo laam ku jirto meeqaa alaami alif ku jirto wاlleyli wالshamsi wاlbeyti wاlqamari wاlra'si wاlcayni wاlbaطni waxaas hadiiba alba ay geli karaan ama al ha ku jirto ama alba haddii la geli karo isim weeyaan yaa ka fiicnaan badan kelimada hortaada taal haddaad ku shakisid albalgili kursi aan ku shakiyey inuu isim yahay inuu ficil yahay mubtadi baan aniga ahay waxaan gelina al alkursiyu ismou noqdi kan waa fahmay haye tanwiinaan gelinaa kursiyun tanwiina gashi waxaan leeyahay waxaa weeyaan ismou noqdi haye kursi hoose ma gelin kartaa jalastu cala alkursiyi hoos dhigaa geli kara axsanta isim weeyaan wahaakada qofkii waxaa lagu leeyahay war aalaadkan qaado afartan calaamo qaado hub aad ku dagaalanta ka dhigo mubtadi baa tahay toosh ka dhigo isim waxaad ku shakisid afartan calaamo midkood ku sharab hadday aqbalaan isim waa dheh hadday aqbali waayaanna ficil waa dheh hadda fiiri daraba oo kale daraba bal tanwiin geli daraban weligaa ma maqash maya darban haddii la yihahdo masdar waa isim waa kaas laakiin daraba haye al daraba ma jirto dhowqa diiday haye maxaan ku iraa hoos dhig darabi weligaa ma maqashay maya marka inaysan isim ahanay daliil u tahay marka faalismu yucrafu biاlkhafdi wاtanwiini wa dukhuuli اalif walaami wa xuruufi اlkhafdi hoos dhiga xuruufteeda waxay gasho xuruufta hoos dhigeeda waxay gasho xuruufta hoos dhiga ah isimkay gasho waxaa lagu ogaanaya inuu shaygii gasho in isim tahay hadda fiiri subxaana aladii asraa bicabdihi leyla min almasjid اlxaraami min almasjid اlxaraami haddaan idhaahdo almasjidi meeqa calaamaa ku jirto min oo xaraf jaraa gashay inay almasjidi isim tahay daliil u tahay al oo alif iyo laamaa gashay inuu almasjidi isim tahay u daliil tahay hoos almasjidi yaa gashay inay isim tahay meeqa calaamo wataa intaas ninkii garan waayo marka waxaa weeyaan maanta wixii ka dambeeya inay saas u ogaataan rabaa leylan haddii lagu yaha isim ya mase ficil waay leylan maxaa ku jira tanwiin leylan isim waay oo daraf a la yidhaahda wahaakada ila almasjid alaqصى alaqصى isim ya mase ficil waay alaa ku jirto isim waay waa ka sidaasaad leedahay wa huwa الsamiicu اlbasiir الsamiicu alaa ku jirta alsm waay albasiiru alaa ku jirta isim waay wahaakada ayib marka calaamaadkii waxaa la yidhah intoo dhan waxay ku kulsan yihiin bismi اllaahi الraxmaan الraxiim haddii la yidhaahdo fiiri bismi fiiri ba ay ku hoos dhigan tahay allaahi ayadana waa hoos dhigan tahay maxay ku hoos dhigan tahay jar baa haysa idin waa hoos dhigan tahay waxaa la yihahdaa idaafo waay alraxmaani alna way ku jirtaa hoos dhigna way ku jirtaa kulu daalika asmaa inay tahay daliil u tahay hoos dhiga marka waxa weeyaan saddex midkood kama baahna waxa la hoos dhiga in xaraf lagu hoos dhigo sidii bismi badeedoo kale in idaafa lagu hoos dhigo noo imaan doonta hadda maanta inaad fahamtid idaafa shardigaada ma ah idaafa waa ku imaan doontaa allahidaas in mid hoos dhigan ay raacda sida araxmaan araxiim mid hoos dhigan ay raaceen marka wax la hoos dhigo saddexdaas unbaa lagu hoos dhigaa laakiin way noo imaan doontaa baabulmajruuraaday noogu imaan doontaa markaasuu wuxuu ku yidhi wahiya xuruufta wax lagu hoos dhiga waxaa weeyaan min wa ilaa wa can wa calaa wa fii wa ruba walbaa walkaafu wallaamu wa xuruufu اlqasami ayib xuruufta wax lagu hoos dhigo waa xuruuftan uu ku yihi min min allaahi min almasjidi ilaa ila اllaahi ilayhi can can طabaqin aada leedahay waa hoos dhigtaa calى اllaahi tawakalna calىa fi afi اllaahi shakun fi اllaahi ruba ruba rajuli wاlbaau bismi aba kamida baadi wاlkaafu kalbadri wاllaamu lilaahi limuxamed almaalu lizaydi lilbeyti aada leedahay hadda xuruuf اlkhafdi korka xifdi bas laakiin baabka uu ajruumiga ku dhammaan doono yaa xuruuf اlkhafdi aan kugu qeybi doonaa iyo waxay faa'iidaysabo inay macnaha xuruuf اlkhafdi laba u qeybsamaa mid laysku waafaqsan yahay iyo qaar laysku diidan yahay kuwa daahirka iyo damiirka jaro iyo kuwa daahirka keli ku gaar ah inta dhan hadhow qeybtigooda xuruuf la yihahda baabulmakfuudaat baabka layirah ku khatimi doonaa baabkaasaan uga hadli doonaa hadda maanta waxaa lagaa rabaa xuruuftan oo aan kuu tiriyey isimkay gasho waxay gashay isim waaye isimkay gashay aan dhihin waxay gashay isim waaye sidaasaa loo jeeda waa marka xuruufu waxay tahay min alcalaamaat alati tustadalu biha calى ana اlsma calى ana allafd aladi dakhalat calayhi huwa ismu walaysa bificli walaa bxarfin markaasuu ku yiri sidaas weeyaan ayib wa xuruufu اlqasami wa xuruufu khafdi hiya min waaye wa xuruufu اlqasami weeyaan wa hiya xuruufu اlqasm alwaaw wاlbaau wataau fiiri ba'dana marna qasam ay noqotaa marna xaraf jarcaaday noqotaa xuruuftan xuruufta qasamta waay waawdi wallaahi aad leedahay ba'dina bilaahi baan ku dhaartay taana tallaahi tallaahi la akiidanna asnaamakum tallaahi taftau tadkuru yuusufa waad arkaysa taadi marka saddexdan ba'da hadda markii horena xuruufuljar bay gooni uga mid ahayd oo walbaau baa la soo yiri ayadoon qasam ahayn haddana dhaarna way faa'iideysaa xuruuf jarna waa iska noqotaa bismi illaahi hadda dhaar ma ah laakiin haddaan idhahda billaahi facalta kada haddaan ku yidhah dhaar waay marka xuruufu اlqasam iyo xuruufu اlkhafdi iyo alif iyo laam iyo tanwiin intaba waxay ka mid yihiin min calaamaati ish alismi oo waxa weeyaan hadday ku jirtana waa isim hadday ka maqan tahayna waa la gelinaya hadduu aqbalo waa isim macnihi saas waay ee isim kasta calaamada hawata macnaheedi ma ah marka wاlficlu yucrafu bqad wالsiini wa sawfa wa taai الtaأniiثi الsaakina wاlficlu ficilkii yucrafu waxaa lagu gartaa biqad baa lagu gartaa wالsiini baa lagu gartaa wa sawfa baa lagu gartaa wa taai الtaأniiثi wa bitaai الtaأniiثi dumaraynta ta'deeda lagu gartaa asaakinati ee reebneed ficilkii aan nimida markaan ficilka waxaa la yidhahdaa isimka tacriifkiisi buu ka agdhow yahay maa kalimat dalat calىa macnan fii nafsiha wاqtaranat baxadi اlasminati الثalaaثa lafdi ahaan u qoro macnihiina waan kuu sheegaya kalimat dalat calىa macnan fii nafsiha wاqtaranat baxadi اlasminati الثalaaثa kelima oo macno ku tusisay fii nafsihaa macno kaa tusisay haddana zaman midkood ku tusi zaman ama lasoo dhaafay ama mid la joogo ama mid dhiman midkood kaa tusisay kaasaa la yidhahdaa ficilki kalimatu dalat calىa macnan fii nafsihaa macnaha ay ku tusay waa ma haddaan ihahdo hadda daraba caliyun ukhtahu haddaan idhaahdo daraba caliyun lafdiga daraba ficil waa wuxuu ku tusiyey macnan oo garaacitaan inuu dhacay kalimatun dalat calaa macnan wa huwa alxadath huna waa darbiga dhacay haddana wuxuu ku tusiyey darbigii inuu wakti hore soo dhacay oo hadda dhammaaday oo hadda soconin gabadhii ka ka daraba caliyun ukhtahu haddaan ku iraahdo walaashiisuu garaacay war hadda aan ka qabto ma dhehaysid m waa hore darabanba kuleeyahay ma fahmaysid miyaa lagu leeyahy darbiga hori buu u dhacay marka ficilka xadaثna waa ku tusina wax dhacay ficilkana waxaa weeyaan wuxuu ku tusinaya haddana wakti waa inuu ku tusiya ama wakti lasoo dhaafay ama wakti la joogo ama wakti dhiman haddaan ku idhaahdo idrib hada tilmiid اlmutamarid haddaan ku idhaahdo idrib waxay ku tusinaysaa inaan wax kaa dalbay ficil oo garaacitaan ah haddana wuxuu ku tusi zaman dambo idrib haddaan ku iraahdo haddan ku amrow hayaa macnaha kadib aad ficilka samay doontaa waaye ficil dalabka ficilka amr wuxuu ku tusinaa daa'iman mustaqbal yacni haddaan ku iraahdo iqra' ilqur'aan haddaan ku irahdo macnaheedii hadda kadib inaad akhriso soo ma marka ficil wuxuu ku tusiyey hadda iqra' ilqur'aan haddaan ku irahdo wuxuu ku tusiyey xadath oo qur-aankii buu ku tusinaa waxaan akri aan ku leeyahay ko inuu haddana mustaqbal yahay haddii uu xaali yahayne waxaa tidhi aakulu طacaama alaan aan ku iri raashinka cunitaankiisaan ku guda jira aakulu ficilkaas wuxuu ku tusinayaa ficil hadda xaali ah oo hadda ficilkiiaan ku guda jiraa waay sidaas weeyaan ayib marka kalimaة dalat calىa macnan fii nafsihaa wاqtaranat baxadi اlasminaةi ثalaaثa waxaa weyaan inay macnana ku tusiso haddana wakti ay ku tusiso ama wakti lasoo dhaafay ama wakti la joogo ama wakti imaan doona midkood inay ku tusisaa la raba ayib ayib haddaan ku iraha qad aflaxa almu'minuun qad aflaxa man tazakaa ficil dhacay waayo macnaa arrintaas waa ilaaha nooga waramay ninkii sidaa sameeyey waa guuleystay mar hore guuleystay adig unbaa meesha ku hartay ayib marka ficilkii tacriifkiisii kaasou noqday ficilka saddexuu u qeybsamaa baabuu noogu keeni doonaa ou dhihi doonaa alafcaalu tanqasimu ilaa halaahatin marka maanta qeybinteeda hadda annaga danka malihi oo ficilkii maadi iyo mudaaric iyo amaro u qeybsamaa hadda inta maah liannu baababa looga hadli doonaa kelia maanta waxa weeyaan waxaan rabnaa inaad ficilki guud ahaan ayan kaana ficil maadi ficil mudaaric ficil amar waxay wadaagsadaan tacriifkaas kulu kalimatin dalat calaa macna fii nafsiha wاqtaranat baxadi اlasminati ثalaaثa way wadaagsadaan kulligood taqsiimkoodii baabaa noogu imaan doonaa ko calaamaadkeedii calaamaat اlficli musanifka afaruu nooga sheegay wاlficlu yucrafu bqad wالsiin wa sawfa wa taai taaniih afartaas calaamuu noo sheegay ficilkii qad xarafkan qad waxay gasho ficil in yahay ogow maanta bal ogow haddeen qad yaclamu اllahu اlmucawiqiina qad aflaxa qad maxaan ku iraahdaa waxaasoo dhan haddaad aragtid inuu ficli had ogaanaysaa qad samica allahu qowla alatii qad samica ama mudaaric ha noqdo ama maadi ha noqdo ficilkii wixii qad ay gashay in ficliha ogow qad samica qad dakara qad qara'a qad yaqra'u qad yafhamu qad yasmacu qad yadribu waa ka wixii gasho marka qad calaamo u qaado oo waxay gasha ficil inuu yahay laakiin ficil oo dhan ma wada gashay waxay gashaa maadi iyo mudaaric qad daraba qad yadribu bes labadaasay gasha laakiin qad idrib amare ma gelayso calaamadaas marka waxaa weyaan qad markaan rabna ficilka inuu maadi yahay inuu mudaaric yahay aan ogaana qadaan ay adeegsanayna laakiin amar ma gasho ko wa wa sawfa lagu gartaa wixii siin iyo sawfa ay ka horeeyaan inay ficil yihiin garo ficilka ay galaan ficil oo dhan ma galaan ficilka mudaaricay gooni usii galaan siin iyo sawfa min alcalaamaati alatii yucrafu biha ana alficla aladii bacdaha annahu mudaaric fiiriya sawfa adribu waan garaaci doonaa sa adribu waan garaaci doonaa labadiba waxa weeyaan waa laba calaamo ficilka mudaarica ficilay tusinayan gaar ahaan ficilka mudaaricay kusii tusinayaan sayaquulu الsufahaau sayaquulu aladiina ashrakuu maxay tahay markaas sayaquulu sayaquulu in yaquuludaas ficil tahay oy mudaaric tahay siinta ka hormarta aan ku fahmayna waadix waay ayib sawfane sawfa adribu sawfa gadaal dambe waay siin iyo iyo sawfa labadaba gadaalay tusinaan laakiin sawfadaa sii adag walidaalika culamada waxay yidhaahdaan sawfadaas dadka oo kusaalada ah iyo badana adeegsado ninkaa waxaa leeya salaadii warniya salaada maa dukata sawfa usali war zakada maa iska b sawfa uzaki war maanta qiyaamu leil sawfa aquumu sawfadaas marka marka qaarkeed waxay dadka u adeegsadaan meel aan habboonayn laakiin sawfa azuuruka haddaan ku ihahdo ishkaaliyad ma laha sawfa wixii ka dambeeyo inay ficil yihiin ogow kalaa saufa taclamuuna taclamuuna inay ficil tahay maxaan ku ogaana saufada ka horeyso intaas kuguma adkaan karto marka siin iyo saufa ficilka hadda fiiriya yadribu buu ahay siinku ziyaada sayadribu saufa geli saufa yadribu yaclamu buu ahay saufa yaclamu sayaclamu waa kaasa wa sayaclamu aladiina dalamuu wasayaclamu aladiina ilaahay wuxuu nooga waramay inay ogaan doonaan weli ma dhicin qiyaamada markii la ogaanayo wasayaclamu yaclamu asiina lagu ziyaadiyey ayib kaas waxa weeyaan min calaamaati alficli almudaarici wa taai taaniihi saakina ta'dii reebneed waxay gasho ayadana waxa weeyaan ficil waay fiiriya qaamat haddaan idhaahdo ta'daas reebanoo ficilka aakhirka ka gashay min alcalaamaati alatii yucrafu biha ana maa dakhalat calayhi anahu ficlun ficil oo dhan ma gashae maadigay gaal usii gashaa waa ka qaamat qaamat qacadat dahabat samicat akalat qara'at wahaakada ta'daas ta'daas haddii Eh, hadday ay alif iyo laamka dib dhacaan waa layska hoos dhigaa qaamatilhindaatu a laleeyahay lianno qaamat bay eheday sidii iltiqaau saakiniin looga fakada unbaa lahoos dhigay laakiin taadi waa reeban tahay qaamat waay marka ficilkii maadine calaamo buu ku tusiyey ou kaa siiyey oo tada taa u saakina ficilka mudaaricna laba calaamo uu kuu siiyey oo gaarku ah sawfa iyo siin iyo qad oo maadi iyo mudaaric ka dhexayso ficilkii amaraa noo dhiman maxaa lagu garanayaa ficilka amar maanta waxaad ku gaabsataa maa dala cala alab wixii fulin waaan wixii alab ku tusiyo idhab iqra ismac maxaan ku idhaahdaa imshi ibakh haddii amar aan ku siiyo amarkaas wixii tusinaa ficil amara la yidhaahdaa intaas le maanta ku gaabso liannahu amarka waxyaalo badanaa la tusinahay jiro laga ist laakiin qaalibka markuu mubtadi yahay hal calaamo ficilka amar ah wixii alab ku tusi ah hal calaamo oo ficilkii maadi ah oo qaamad ah taadi taaniidki iyo laba calaamoo ficilkii mudaarica iyo hal calaamoo maadi mudaaric ka dhexeeyaan ficilka calaamaadkiisa waa kooban tahay laakiin shardi maa maanta inaad wada ogaatid afartaas calaamo ku kaaftoon nuunu towkiida kamide min calaamaatihi taa faacila kamide min calaamaatihi qabuulu yaa muanathati mukhaaba kamide calaamooyin yaryaraa ka dhiman kulligeed marka laisku arooriyo toban calaamay gaarayaan laakiin adiga hadda maanta inta musanifka u sheegay hal calaamaan kugu daray waxaan ugu darayne ficilkii amaruusan calaamo u sheegin markaasaan ku iri maa dala cala alabi maca qabuulihi almuana mukhaaba la dhihi doonaaye dalab wixii ku tusiyey ficil amar inuu yahay ogow intaas calaamaadka korka xifdi adeegso adawaad oo ad ficilka ku garatad uga dhigo markaasuu wuxuu ri wlxarfu maa laa yasluxu macahu daliilu ismi walaa daliilu ficli marka ficilki isimkii baa la sheegay liannahu ahamu ficilkia lagu xijiyey xarafkii ugu adcafsanaa la dilin markaasaa lyihi wاlxarfu xarf waxaa la yihahdaa maa laa yaslucu macahu wuxuusan u suubanin daliil isimka calaamadiisii walaa daliil ficilka calaamadiisiina aan u suubanin ficilkii waxaa la yidhi calaamadu leeyahay calaamadiisana cadamiyo waa waayinba waa calaamaadkii isimka laguu sheegayna ma aqbalaayo kii ficilka laguu sheegayna ma aqbalaayo labadii wixii diido xaraf lee waayo war cad waa idane oo waxaa weeyaan shaygi calaamo male ma aha calaamadiisa waxaaba calaama calaamo la-aanta soo qaada qad oo kale soo qaado qad hadeertaan calaamaadkii isimka geli alqad weligaa ma maqasha al malgeli karto qadun ma jirto oo tanwiin ma gelayso haye min lagama hormari karo xuruufuljar oo kale ama ilaa qadu lama dhahayo sidaas oo kale sawfa qad qad oo iyadoo xaraf aheed xarafkan lama sii geli karo marka maa laa yaslucu macahu wuxuusan u suubanin daliilu ismi isimka calaamadiisi walaa daliilu ficli ficilka calaamadiisa waxayna aqbalaynin yaa la yihahdaa marka xaraf waxaa la yidhaahdaa kulu kalimatin dalat calaa macnan fii gayriha ayada macnay ku tusinay laakiin nafteeda kaama tusinayso fii gayrihaa hadda min haddii keligeed la yidhah meel la taajihi wax macnaa ay leedahay ma lah laakiin jumla haddii la geliyo jumladaas ay gashay wax ku faa'iideysaa fiiriha wa min annaasi man yaquulu haddaan idhaahdo sida ilaahay uu noo yiri wa min annaasi man yaquulu aamanaa billahi dadkii waxaa qaarkood ka mid ah dadkii oo dhan inaysan ahayn maxaa u daliil ah eh? mintaasaa faa'iideysa min waxay faa'iideysa tabciidiya nisfayn haddii keligeed meel la dhigana wax faaideyma haddii jumlo la gelin waxbay faaideyna hadda fiiri qad aflaxa qad waxaa xaqiiqi aflaxa inuu guulaystaa layiri qad keligeed meel haddii la dhig wax faaidey maysa laakiin ficilkii maadi markii gashay afaadat itaxqiiqa wahaakada marka xaraf waxaa la yihahdaa kalimatun dalat calaa macnan fii gayriha isimka ama ay gasha ama ficilka ay gashay wax ka faa'iideynay laakiin ayada wax isuma faa'iideyso sidaasaa la yidhaahda ayada waxba isuma faa'iideyso hadda fiiri subxaana aladii asraa bicabdihi leyla min almasjid aqsaa min almasjid alxaraam ila almasjid alaqsaa hadda rixlada nebiga inay masjid alxaraam ka bilaabatay oy masjid alaqsaa ay ku dhammaatay maxaan ku ogaanay xuruuftaas oo min iyo ilaada ah minna waa bilawgi ilaana ku dhamaashadii waay xuruuftiyaa noo faa'iideysay rixla bariya la yidhaahdaa ama israa dheh dhulka socodkiisii waxa weeyaan wuxuu ka bilowday masjid اlxaraam wuxuu ku dhammaaday almasjid اlaqصى waxaan ku ogaanay macnahaas mintaas oo is asmaada gasha marka culammada waxay noogu miithaalin jireen yacni markii hadda xuruuf hijaa'iga ah jiim iyo xa iyo kha see loo kala gartaa waxaa layidhi jiim waxaa lagu gartaa dhibacda hoosta khadana maxaa lagu gartaa dhibacda korka ka saaran xadana maxaa lagu gartaa dhibac la haddii la dhibci lahay midkooday ku darsoomi lahayd xarafkii xadi oo kale uu ka taagan yahay haddii calaama la sii lahay labadaa miduu ku darsoomi lahay calaama la-aanta looga dhigay intaas unbaa la rabaa wallahu aclam sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin